bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmiin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhum shaykhuna sheekh صالح cbdالlahi cusamiy غafar allahu lahu wlahum jamica bsnaadi kuli minhm ilى asfani bn can camr bn dinar can abi qabusa mawla cabdillahi bn cami lcaas can cabdillahi bn cami lcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi waslem alraaximuuna yarxamuhum arraxman yarxamu man fi lardi yarxamkum fi sama wmin طrائq raxmati raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biqra musul mutun khasatan wsil xadiid اlmustafa wrasuul mujtaba salى allahu alayhi wcala alihi wصaxaabati ajmaciin liyafuuzuu bisacaadati اlcajl waajil fahada huwa اlmajlis اlxadi wasabcuun majalisi iqra'i wa sharxi kitabi macaalim suna nabowiya fi leylat الأحد الموافق لتاسع عشر من شهر جماد الآخر عام 1440 هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بدم كتاب الأربعين وانتهى من سنن الصحيحين يسر الله الإتمام والإكمال ورزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع مجيب الدعوات مجلس كان ومجلسكي كوئية طلباتنات ee majaalista markay sharaxa kooban ee kitaabka macaalim sunna nabawiya habeenkan waa habeen axad ah toban iyo sagaalka jumaad alaakhir kun afar boqol iyo afartanka jir nabigeena sala allahu caleyh waali wasalam waxaan kusoo jirnay maqsadka cibaadaadka kitaab alxaj walcumra acmaal alxaj axkaamihi baabka toban iyo todobaad baabu tamatuci tamatuca ayuu baabkan u baab yahay weyaan atamatuc macnaheeda waxaa weya qofka inuu raaxaysto faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi qofka intuu cumraysta kadibna cumradii dhammaysto iska nasta marka nasasho jiif noqotayaa dhar la xirta noqotayaa xaaskii iyo mxu ninkii naagtiisiio muxuu ahaa danaysta noqotayaa waxaa weeyaan catarkii marsigiisa noqotaya lebiski dhan walba faman tamataca bilcumrati alxaji fama staysara min alhadi tamatuca marka waxaa weeyaan in cumradii lala imaado cumradii la dhammaysto kadibna aayar liska nasta ilaa sideedaadka laga gaaro yowma tarwiya kadibna xajka la xirto kaas ayaa tamatuca la yihahdaa imaamka wuxuu leeyahay xafidahullah axadu wujuuhi alixraam ixraamka noocyadiisa mid ka mid ah weyaan wejiyaalka noocyada xraamka mid ka mid a ah weyaan kun sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonaad can nabiga xaaskiisa sala allah alay slam radi allahu ta waxay tihi caaisha kharajnaa waan baxnay maca nebiy nabiga ayaan la baxnay sala allahu calayhi waali wasalam fii xajati alwidaaci xajka sagootinta ayaan nabiga la baxnay sal l slm xajka nabigeena u dambeeyey kadibna markuu soo noqda u geeriyooday fa ahlalnaa waxaan ku dhawaaqnay marka oon talbiyadii ku dhufanay bicumratin cumro ayaan ku dhawaaqnay oo labayk allaahuma cumratan ayaan nidhi uma intaa kadib qaala nabiy nabigan wuxuu yihi sal allahu alayhi waali waslm biabii huwa wa ummii man kaana macahu hadyin qofkii hadyi wado oo xoolo soo kaxeeyey uu u hadiyeyna xaramka alle falyuhila bilxaji maca alcumra xaj iyo cumro isla jirta ku dhufto weyaan oo xaj iyo cumraha israaciyo uma laa yaxila ma xalaal noqdo xataa yaxila ilaa uu ka xalaal noqdo minhuma xajka cumrada jamiican iyagoo isla jira ilaa uu ka xalaal noqdo waxaa weeyaan ma ma ma xalaal noqdo weyaan saas ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam cadaynaya weyaan sheekh xudayfa wuu tuuri jiray xafidahu markuu telefoon kusoo dhaca isagoo darsiga ku jira shaydaan intuu yidhah ayuu dhulku dhufan jiray kuliyati qur-aan markuu macallinka ahaa waa dhib badan waana khayr badan ba halkan waayahay man kaana macahu hadyun qofka hadyi wato falyuhila ha ku dhawaaqa biاlxaji maca alcumrati xaj cumro la jirta ku dhawaaqo uma laa yaxila ma xalaal noqdo xataa yaxila ilaa uu ka xalaalo minhuma xajkii cumradii jamiican dhammaantood waa maalintii tobanaadka ilaa laga gaaray ula jeeda nabigeena sala allahu alay slam faqadimtu makata caaisha waxay leedahay marka faqadimtu makata maka ayaan soo galay wa ana xaa'idun anoo xayd qaba waa tii iyada oo ooynaysa ayu nabigeen u galay sala allahu alay slam markaasaa wuxuu yidhi miyaa xayd miyaa kugu dhacay markaasay tihi ha nabi allow xaaladda waad ujeeda ummadii way cumraysanayaan way mxuu ahay khayrkay la imaanayaan anna xayd baa igu dhacay markaasuu dhib ma lahan waa ilaahay wuxuu muxuu ahay eh, ku imtixaamay banaati eh, eh, banaati aadam nebi aadam gabdhihiisii isaga uu dhalay oo dhan ayaa lagu imtixaamay xaydkaas ifcalii maa yafcalu xaaj hayra an laa tatuufi bilbeyt xaajiga wuxuu samaynaa oo mino la barya iyo musdelifo la baryo iyo carafo la taga iyo camalkaas oo dhan qabso ilaa awaafka ood beytka awaafta ma oyani markii aad xalaal noqoto ad awaafaysa wax kaa taga oo kaa luma maahna ayuu nabigu yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam faqadimtu makata maka ayaan soo hadii ana caaisha ay leeda radi allahu wa ana xaaidun anoo xayd qabo walam atuf maanan dawaafin bilbeyti kacbada maanan dawaafin walaa bayna asafa safa inta udhexaysa marwata marwana ma dawaafin safa marwa haddii ay ka baxsanaan lahayd xaramka hadda xaramka ay soo gashay masjidka ay gashay ay ka baxsanaan lahayd qofka isagoo xadad qaba xataa wuu dawaafi karaa oo sacyigu samayn karaa laakiin shardigeeda ma taqaanaa safe iyo marwo waa inaad ka horeeyo dawaaf safe iyo marwo kaligeedaan dawaafaya ma soconays waa in ayaan sacyinaya ma soconays waa in dawaaf ka horeeyo dawaafkiina maxaa shardi ah qofka yahay ya waa in qofka weyse u qaba waa qofki inuu aahir yahay waa inuu ayd qofta ayna qabin janaabo waa inay jirin weliba inuu qofku weyse qabo weyaan waa salaadii oo kale salaadii oo kale weyaan marka sidaa darteed cumro cafwan awaafkii iyo sacyigii ma aan samayni ay leedahay fashakowta dalika ila nabiyi nabiga ayaan u sheegay sal sl arrinkan u sheegay faqal wuxuu yidhi inqudi rasaki madaxaada furfur timahaada furfura waahilii waxaad ku dhawaaqdaa bilxaji xaj ku dhawaaq wadaci cumrata cumradan xagga iska dhig ayuu nabig ku yiri sal slam fafacaltu waan yeelay arrinka isaga ayaan yeelay falama qadayna alxaja xajka markaan gudanay arsalani nabiyu nabigeena ayaa ila diray oy raaciyey maca cabdiraxmaan ibni abibakrin walaalkeeda cabdiraxmaan ibn abubakar ahaa ayuu raaciyey nabigeena ila tanciim meesha tanciim la yidhahdo oo haddana loo yaqaano masjid caaisha waa magaalada maka dhanka waqooyiga marka loo baxa magaalada bartamaheeda waa magaalada qayb aad u badan ayaa dhanka madiine xaggeed ka xigta weyaan oo magaalada bartamaheeda ay hadda noqotay laakiin calaamada lagu garta masjid aad weyne masjid caaisha la yirahda iyo halkaas ayaa muxuu ahaa eh, ku yeela factamartu kadibna cumro ayaan soo xirtay fa qaala wuxuu yidhi nabigeena calayi sala slaam haadihi cumradan makaano makaana cumratik cumradaadi horaan aad gudan weyday oo dadka kale ay guteen booskeeda tan ayaa ku gashay lidaalika dad badan oo xujayda ah waxay sameeyaan intay soo cumraystsoo xajiyaan kadibna bacda alxaj iyo xataa qabla alxajba cumro ay halkaas ka xirtaan oo noqdaan oo ka xirtaan oo noqdaan oo marka inkastoo culimada ay ka hadlaan oo yidhaahdaan arrinta ayada waa laga haboon yahay laakiin wax xarimaa nooma muuqdaan wallahu aclam waayahay qaalat waxay tir caaisha fataafa aladiina fataafa waxaa awaafay alladiina kuwii kaanuu ahaayey ahalluu kuwa ku xirtay kuwa xirtay bilcumrati cumra bilbeyti beytka lay awaafeen wa bayna safa safa intuu dhexaysa marotana way mareen uma xalluu way xalaal noqdeen uma taafuu waxay awaafeen awaafan awaaf waaxidan ee keliya bacda an rajacuu min mina mina markay kasoo laabteen kadib wa ama aladiina kuwa miya jamacuu isu geeyeen alxaaja walcumrata fa inamaa in kala mahna aafuu waxay dawaafeen awaafan waaxidan hal awaaf weyaan wa fii riwaayatin riwaayadna lahuma buhari muslim usugnaaday wa ahala rasul rasulka alle wuxuu ku dhawaaqay uu ku talbiyeystay bilxaji qaalat waay mxuu ahaa meeshan faqradan qaalat fataafa aladiina kaanuu ahlow bicumra waxay caddaynaysaa marka dadkii saddexda qaybood kala xirtay dadkii cumrada keligeed xirtay iyo dadkii xajka keligii xirtay cafwan dadkii cumrada keligii xirtay iyo dadkii eh, qiraanka sameeyey oo xajka iyo cumrada israaciyey iyo dadkii xaj keligii xirtay si ay kala noqdeen ay marka hadda waxay ku bilowda waxay leedahay kuwii cumro keligeed xirtay beytka alla ay ku dawaafeen kow kadibna safi iyo marwana way mareen laba kadibna timihii ay iska gaabsadeen ama xirteen way xaalaal noqdeen marka danahoodii ay iska qabsadeen ilaa sideedaadka laga gaaro ma garateen kadibna waxay leedahay uma aafuu awaafan waaxida bacda an rajcu min minan macnaheeda maxay ta macnaheeda waxaa markii sideedaadka la gaaray ay xajka xirteen kadibna waxay aadeen mina ilaa carafaat musdalifa ku soo laabteen kadibna dhagaxii ay tuurteen maalin ahayd kadibna timihii gaabsadeen ama xirteen xoolihii ayay gowraceen dawaafkii marka hal awaaf ayay awaafeen oo cumradana gooni umay awaafin xajkana gooni umay awaafin halkaa awaaf ay la imaadeen weyaan waayahay marka waxay leedahay waama aladiina kuwmiya jamacuu alxaja walcumrata dadkii cumradii xajkiis dhexgeliyay oo qiraanka ahaa weeyaane fa inamaa aafuu awaafan waaxidan hal awaaf ayay awaafeen kuwaa hore moogtahay kuwaan hadda cumradii cumradii gooni la imaadeen soo ma xajkii eh, gadaal ay ka xirteen waxay la imaadeen awaaf laba awaaf ay u noqotay laakiin dadkii waxaa weeyaan eh, cumrada iyo xajkiis dhexgeliyey dawaafka rukniga xajka ah oo tobanaadka bas ay la imaadeen ay kala jeedaan radi taala ardaha laakiin waxay meesha ayna sheegin dawaaf la dawaaf alquduum waa dawaafka salaamta lagu salaama dawaafka quduumka ah oo lagu salaama beytka alle oy dawaafeen ma ay sheegin radi allahu taala nabigeenna calayhi salaa slam muxuu marka soo xirtay meeshaan masale waxaa jirta in badan ay isku hayaan wa calaa hada alasaas madaahibtana ay leeyihiin yaa fadli badan in cumro iyo xaj laisku daroo qiraan laga dhigo kow iyo tamatuc in lala imaado cumradii la hormariyo kadibna xajka la dimariyo waa iyo xaj keligii in la xirto kee fadli badan inta badan waxaa aada laiskugu jijiidayaa waxaa aada laiskugu jiidayaa waxaa fadli badan ifraadka oo xaj keligiisa fadli badan shaaficiyada iyo intii raacday ayaa aad u qabto waxayna qabaan nabigeenna calayh sala slam u xirtay inay tahay xaj keligii u xirtay markuu xajinaya calayhi salaam xanaabilada iyo in badanoo muxuu ah alxadiidka iyo jamhuurtana in badan waxay qabaan ama dad badan waxay qabaan jamhuur yaan ba in tamatuca uu fadli badan yahay tamatuc inuu fadli badan yahy maxaa yeelay nabigeena sala allahu alay wasalam wuu wuxuu yidhi haddii aan u qamameeyey u shallaayey haddii aan xaaladda sidaan inoqonaysa aan ogaan lahaa cumro ayaan samayn lahaa kadibna xajka ayaan gadaal ka marin lahaa ayuu nabigeena sal alla alay qolana waxay leeyihin maya qiraanka fadli badan qiraanka ayaa fadli badan oo xajka cumrada in la isdhexgeliyo hal camalna loo sameeyo maxaa yeelay waa tan uu nabigeena sameey sala allahu calayhi waali waslm sida hadda adilada inteeda badan ay caddaynayso oo sariix iyo muxuu aha fahamba ku cad waxaa weeyaan in nabigeenna wuxuu sameeyey calayhi salatu salaam ay tahay qiraan oo xajkii cumrada israaciyey ragga marka yidhi waxay deliishanayaan wa ahalla rasul lah sal sl biaji xaj ayuu nabigeena xirtay ay deliishanayaan laakiin dadka ayaga waxaa loogu cudur daarayaa qiraanka iyo xajka mufridka ah axkaamtooda iyo wax la qabana waa hal kooshay bas ah niyada unbay ku kala duwan yihin labayk allaahuma xajan keliya haddii aad tidhahdo iyo haddii aad tidhado labayk wa cumratan hal shaqaad qabanaysaa wax isbedel ah oona niyadaa ahayn ma jirto ilaa shay gadaal ka imaan doono oo xajka camalkiis ka baxsan oo gawrac iyo wax la midkaa ka waa noo imaan doonaa yeelay qofka markuu xajiyo ood xajka imaado labayk allahuma xajan u yidhi amaba wuxuu yidhi labayk allahuma xajan wa cumratan qiraanan markuu ku dhuftay wuu imaanayaa awaafulquduumkiu samaynaya labadiiba waa isku mid markuu sameeyo waxaa weeyaan wuu iska joogaya dharkiisuu ku taagnaanaya hadduu mufrid yahay dharkiisu ku taagnaanaya haddii uu muxuu ahaa eh, qiraan yahay dharkii ku taagnaanaya sow sidaa maaha sideedaadkii markii la gaaro ummaddaas yaacayso oo muxuu aha xajinayso ayuu la ilaa camalkii eh, istaagii carafo noqotaya musdalifo soo noqotaya dhagax tuurka noqotaya timihii gaabsiga noqoya waxaa weeyaan eh, sidoo kale eh, awaafkii widaac ahaaawaafkii ifaadihii noqoya sacyiga bayna safa walma noqoya waa isku mid hal shay kuma kala duuna kadib dawaafulwidaac laga raba noqoya wax haba yaraatay kala duun lama arko qofka mufridka ah iyo qofka qiraanka ah waa hal camal laakiin waxay kala duwan yihiin niyada maxaa kaloo raacsan marka waxaa kaloo raacsan qofka mufridka ah oo xaj keligiis in dalkan ka xirtay xajkii ilaa uu ka dhammaaday gutay oo rafaadsanaa qofkii rafaadsanaa xogaho muxuu ahaa dheeriya lagama qaadayo xoolo lagama qaadayo yacni wax laga gowraca qofkaas ma qof wax laga qaada ma lahan yacni xaj keligiisuu gutay dharkiisuu ku taagnaa neef looma sii raacinayo isagii laakiin midkan dharkiisuu ku taagnaay laakiin camalkii cumradii iyo xajkii ayuu hal camal ka dhigtay kan qiraanka ah sidaa darteed isna ganaax yar ayaa la saarayaa oo waxaa weeyaan neefkaas ayuu gowracayaa misfahn marka dadka yidhi nabiga al isku qabtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam mufrid ayuu ahaa iyo qof cidda tiri qiraan ayuu ahaa ma arkaysan qole labadaba cudurdaaray yeelanayaan laakiin sida saxda ah oo nabigeen uu sameeyey sala allahu calayh wasalam u wadayna uu caddaynaa wa inuu nabigeen ahay calayhi salaat slaam qiraan qaani inuu ahaa markii yaa fadli badan shaaficiyadu waxay qabaan mufridka yacni jamhuurtana taqriiban amaba in badan oo culimada ka ahna waxay qabaan in eh, uu yahay tamatuca uu fadli badan yahi qabaan laakiin ama ha fadli badnaada kan ama ka ha fadli badnaadee waxa xajka ugu raaxada badan oo ugu runtii sahlan oo qofka uusan mashaqo iyo dhibaato la kulmaynin oo firadiisa iyo waliba b hadda waaa laska bartay moogtahay yani qabow iyo qofka inuu isagoo mxuu ahaa v i b waxaad arkaysa xaj v i b class d iyo class eh, eh, c iyo class b iyo class one ayaad maqlaysaa v i b sariiro waxaa weeyaan marna korsi ku noqon qur-aan ku akhrisanaad ku fariisani mar intaad fidsato kadibna mxuu aha ad ku saaxani iyo mukayafkii iyo boofey muxuu ah open boofey waxay dhahaan boofey furan iyo adduun iyo jamaraadkii agtiis lagu dejini howlo badan baa jira qaarna waxaa weeyaan kuleylkii asaa ka siini waa lacagtii ay la bixeen teedhooyinka waa wax kale maaha inti kale khadamaadku ay isleeyihiin laakiin teedhooyinka iyo meelaha la dagaas ay u kala fog yihin ay kala duwan marka dadkii saasay iska rabaan saasay iska rabaan moogta sidaa darteed haddiiba diintii ay u ogolaatay oo rabbi u leey faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi neef ari ah wixii fududaada neef ari ah haduuba yii taasaa laska qaadan taasaana fudud beri waa horan aan akhyaarta qaar ugu sheegay halkan fadhido qolyahaa soo xajiyey markay soo xajiyeen nin marka eh, inaad mufridka fadli badan yahay aaminsanaa ayaa soo xirtay marka la soo xirtay ummaddii la soo xirtay ninki marka xilli aad u fogo ay dhaweenba xajku usan dhaweyn ayaa xajka la xirtay marka la xirto kadibna waa mufrid labadii mare ayaa waxay ku noqdeen furqunba marka ku madoobaada xitaa wuxuu diiday inuu iska dhaqo ummaddii marka wuuu mxuu ahaa neef dhukaan ahoo mxuu aha geela kudhex jiro noqday saasaa loo farta loogu fiiqi isaga laftarkiisa xataa wuu washaacay oo wuu taqriiban wuu isnacay markii dambaa ragga ay u wuxuu yidhi war wahaabiyadan berigii warkood inaan yeelna ayaa noo dhaantay cadaabaan galnay adi marka alcumuum wadaad sidii ayuu marka ku dhamaystay oo ilaahay asaga anaga allah naga aqbala rabbiga subxana wa tacaala <coughs> marka taas weyaan marka waay horaan u soconna marka wa fii riwaayati riwaayat allahuma buhari muslim usnaat wa ahla rasuula nabig alle wuxuu ku dhawaaqay uu xirtay bilxaji xaj weeyaan yani xaj cumro ay la jirta marka saas maadaama aan eh, taasiilinay wa fii riwaayati allahuma aydan buhari muslim ay sidii oo kale qaalat waxay tiri caaisha kharajnaa waan baxnay kow muwaafiina annagoo sanka u u dhowaa u dhow aad iyo sanka u oo muxuu u dhow ayaan baxnay dilxijati lihilaali dilxijati bisha dilxija annagoo kaabiga ay noot oy aada nooga dhowdahay sanka u saaran maxaa ka dhina marka ayadaa sida noo imaan doonta shan baa ka dhina maalinta uu maka ay galeen waxaa weeyaan dilxijo afar ay ahayd macnahaas maxay ta marka macnaha wuxuu yahay in nabigeenna sala allahu calayh wala slm dulxulayfa laga soo bilaabo halkaas maalinta ay soo baxeen ilaa ay maka ka tagaan sagaal maalmood ay jid ku jireen annagana beryahan baabuurta dheereeya marka la wato afar saac ayaa la soconi saddex saac iyo bar ayaa la soconi haddii qofka uu sbiidka iyo orodka xawaaraha gaarigu aad u dheeraysiiyo waxaan garanayaa mar baabuur aan waday jidda garoonkeeda iyo madiine inta udhexayso laba saac iyo soddon daqiiqa ayaan ku gaaray laakiin waxaan ku socday xawaaro aanan kenya lagu socon karin boqol iyo sideetan boqol iyo todobaatan boqol iyo sideetan boqol iyo todobaatan qofka markuu dayary mogta waaa weyaan baab badan gelaya marka alcumuum yani xawaaro dheer haddii ataa lagu socdo intaa in ka yara lagu gaara intaasa weliba qofku wuxuu arkayaa wax culus oo dhib badan ayaad u arkaya marka nabi maxamedna calayhi salaat slaam iyo saxaabadii sagaal maalmood oo lug ah oo dhib badan oo weliba baqdin badan ay jirto ayay halka ku mari jireen radia allahu tacala ardaahum qaala wuxuu yidhi kharajna waan baxnay muwaafiina anagoo muxuu ahaa qarqarka u saaran ama kaabiga u ah lihilaali dilxijati bisha dilxija bilashadeedii faqala rasul wu yih sal slm man axaba qofkii jeclaada an yuhila bicumratin cumro inuu xirto falyuhlil cumraha xirto qofkii cumro raba inuu irto cumraha xirto fa inii aniga nabi maxamed alayh sl slam lowlaa anii aniga haddii aan aanan ahayn hadaytu mid soo hadiyeeyey oo hadiye wada xoolo hadiye wada lahlaltu bicumratin cumro ayaan xeran saasuu nabig yidhi sal slm faahalla bacduhum barkood waxay xirteen bicumratin cumra wa ahalla bacduhum barkood waxay xirteen bixajin xaj bay xirteen weyaan oy ku dhawaaqeen saas ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam amar bixiyey saxaabadiina saas ayaa yeeleen weyaan waa yahay bukhaari ayaa soo saaray xadiid kun sagaal boqol iyo afartanaad can ataa ibnu abi rabax waxaa laga wariyey raximah llah qaala wuxuu radia allahu taala arda fii unaasin dad oo macahu isaga ay la jiraan qaala inuu yidhi ahlalnaa waan xiranay oo waan dhawaaqnay ihlaalka waxaa wey qofka labayk allaahuma adoo kale ihlaalka saas weyaan ahlalnaa waan ku dhawaaqnay ama waan xiranay asxaaba rasuulilahi anagoo ah fi lxaji xajka khaalisan isagoo barax tiran laysa macahu cumra cumra ayla jirin xaj keligiisaan ku dhawaaqnay o qaala cataa wuxuu yidhi qaala jaabi jaabira wuxuu yidhi faqadima nabiyu ayaa magaalada maka imaaday sala subxa raabicatin afaraadka subaxdeedii oo madad ka tagtay min dilxijati bishi dilxija ayuu nabigeenna calayhi sala slm ka soo dhex istaagay subaxdii afaraadka oo muxuu ahaa bisha dilxija ay bilatay oo afar maalmood joogta subaxdeeda ayuu soo istaagay nabigeena sal sl magaalada maka falamaa qadimna markii annaga soo gaarnay amarana nebiyu nabiga wuxuuna faray an naxila inaan xalaalowna fa qala wuxuu yidhi axiluu wa asiibu min anisa dumarkiinana mxuu ahaa la dhaqmo qaala caaan wuxuu yidhi raximah llah qaala jaabir wuxu yi radi allahu ta an arda walam yaczim calayhim nabiga waajib uguma dhigin oo ilaa wa ilaa muusan dhihin nabigana sal slm walaakin warka lagu laabay axallahuna wuu baneeyey lahum ayaga inay iska cumro intay mxuu ahaa awaaf iyo saciga sameeyaan timaa iska gaabsadaan kadibna ay waxaa soo gaaray marka nabiga waxaa war aho waxaa soo gaaray anana ana anaga naquulu inaan leenahay lamaa lam yakun goorta aynan ahaanin baynanaa anaga iyo wa bayna carafata carafa inta udhexaysa ilaa khamsun shan maalmood afar haddii la jooga maalinta shanaadka ah intee la taagan yahay carafa la taagan yahay carafa la taagan yahay lamaa goortii lam yakun aynan ahaanin hahay baynana anaga dhexdanayga bayna carafata carafa ilaa hamsun shan maalmood amaranaa nabigu wuxuuna faray an naxila inaan xalaalowna oon mxuu ah, weliba la dhaqanna ilaa nisaaina dumarkanaga fanati kadibna aan tagna carafata carafa taqturu ayadoo da'aysa madaakirunaa xibinta tarankanaga almaniya mani ay ka da'ayso weliba qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo ataa wayaquulu jaabir jaabir wuxuu leeyah biyadihi ay yafcalu wuxuu ku fala biyadihi gacantiisa haakada wax da'ayani haakada waxaraka wuu dhaqdhaqaajiyey anagoo xibin tarankanaga ay mxuu ahay ka da-aysamani ayaan kadibna aan tegaynaa halkaas saas masey ma garba ileen xilligii jaahiliga baabka asaga lama ogolayn baabkaas iyo baab u dhowtoona ma olin kow arrintaase marka ay ka yara ay yara dhibsadeen fa qaama nabiga allayaa istaagay oo fa qaala laqad calimtu waxaan ogaaday laqad calimtum waxaad ogaateen cafwan annii aniga oo nabi maxamed alayh sala slam atqaakum midkii inkugu baqitaan badan lilahi alla weyne inaan waad ogsoontihiin waasdaqakum kiin idinkugu runta badan wa abarukum kiin idinkugu baarimada badan oo ilaahay daacadiisa idinkugu badan walowlaa hadyi hadigayga aan waday haddii aynan ahayn oo i garbaduubayn i reebaynin la xalaltu waan xalaaloobi lahaa kamaa taxiluuna sidaad u xalaaloobaysaan u xalaaloobi lahaa ee faxiluu war xalaalooba falow istaqbaltu kadibna nabiga wuu shallaaya calayhi sala slaam falow istaqbaltu haddii aan ogaan lahaa oo ii muuqan lahayd min amrii arinkayga mastadbartu waxaan gadaal ka ogaaday haddii aan horaan ka ogaan lahaa maa ahdaytu hadiisooma kacayeen faxalalnaa annaga waan xalaalownay wa samicnaa waan nabiga hadalkiisa waan maqalnay wa aacnaa warkiisana waan yeelnay sala allahu calayhi waaalihi wasalam riwaayad kale waxay ahayd wala jacaltuhaa cumra cumro ayaan ka yeeli lahaa ilan hadda mogta qiraan weyaan qiraan marka dumar ba yahay u wada war miyaa yeel waa maya weyaan saas ayuu nabigeenna tamaniyey calayhi salaa slam qolyaha marka Eh, lah waxaa fadli badan cumrada in lala imaado kadibna xajka laga dabageeyo oo tamatuc la sameeyo waxay daliishanayaan falow istaqbaltu min amrii ma stadbartu ma ahdaytu riwaayad kalna wala jacaltuhaa cumra halkaasay daliishana weyaan nabiga wuxuu tamaniyey alayh slat slam buhari muslim ayaa soo saaray kun sagaal boqol iyo ko iyo afartanaad can ibni cabaas al radi allahu taala anuma qal abdulahi bn cabaas kaanuu waxay yarawna kuwa arka ana alcumrata cumrada dadkii jaahiliga ahaa iyo kuwii xataa jaahiliga ku dhawaa oo horan mxuu ahaa soo islaamiyo kadibna jahiliga ku dhawaa kaanu waxaan yarawna kuwa arka ana alcumrata cumrada fii ashhuri اlxaji xajka bilihiisa la cumraysta min afjari اlfujuuri dembi dembiga ugu weyn faajirnimo tan ugu sii daran inay tahay arki jireen fi lardi arlada la fasaadiyo oo arlada dhexdeedii faajirnimo lagu sameeyo tan ugu weyn inay tahay u arki min afjari alfujuuri fi ardi arlada dhexdeeda in lagu dambaabo oo xumaan lala imaado oo alla lagu caasiyo tan ugu weyn tahay ay u arki jireen in bilaha xajka oo shawaal iyo dilqicda iyo tobanka dilxija in cumro lala imaada dembi ka weyn inuu jirna ay jireen cajaaib badan wayajcaluuna waxay ka yeeli jireen almuxarama bisha muxaram ama zaka u safaran bisha safar bay ka dhigi jireen inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri waatuu rabbi yihi subxana wa tacaala markay bilaha xurumka ah oo cashuurxurumka ood ilaahay xurum ka dhigay ayay inay dagaalamaan doonayaan kadibna way rarayaan ayadii ay tuurayaan mid xalalahay marka bawj soo gashanayaan waa khiyaama mogta inama anasii'u ziyaadatun fi lkufri yudallu bihi aladiina kafaruu yuxiluunahu caaman wa yuxarimuunahu caaman liwaatiu ciddata maa xarama allah fayuxiluu maa xarama allah zuyina lahum suua acmaalihim markaa ummadaas camalkoodii xumaan loo qurxiyey wayaano kadibna wayajcuun waxay ka yeeli jireen almuxarama bishi muxaram safaran bay ka yeeli jireen wayaquuluun waxay dhehi jireen idaa bara'a hadduu caafimaado addabaru dhawaci oo dadkii gaadiidkii xajka lagu aaday oo muxuu ahaa kalihii iyo heeryadii iyo waxyaabihii geedihii ay qabteen oo dhaawacmay qobtalladii wix la midka ahaa Eh, iyo mxuu aha wixii eh, la dusha laga saarayo eh, awrtii iyo markii dhaawacaas uu bogsaada idaa baraa ah, hadduu bogsaada addabru amaba addabar addabar waxaa weeyaan dhaawacaas uu bogsoodo kow wa cafa alaharu raadkana uu tirtirmo raadkana uu tirtirmo oo muddo ay ka soo wareegta wansalakha safar safarna laga baxa oo dhanka kale loo dhaafa aafa xallat ilcumratu cumradu waa u bannaan tahay liman ictamara qofka cumraysto saasay dhihi jireen qaacida ayaga qaacida shayaaniya oo ayaga u degsan ayay ahaan jirtay kow qadima nabiyu kadibna nabigan ayaa soo gala sal slm asxaabu saxaabadiisii waxay soo galeen magaalada maka sabiixata raabicatin subaxda afaraadka ah muhiliina ayagoo ku dhawaaqa bilxaji xaj fa amarahum nabigu wuxuu faray an yajcaluuha in ay ka yeelaan cumratan cumra fatacadama dalika cindahum arrinkaas wuu ku weynaaday ma afjalu fujuuru fi lardi aan maanta la imaanayna dilxij anagoo joogna madaxay wada qabsadeen o faqaalu waxay dhaheen ya rasul rasuulka allow ayu lxilli waaba moogtahay wax adiga aadan filaynin markay kugu dhacaan indhahan baad taagaysaa oo gacmahana waad kala rogi waxay yidhahdeen marka ayu lxilli nabi allow xalaalowga ajeegan muxuu ahaa waa keen maxaad kala jeedaa yacni waa hadal layaab ku jiro amarka nabiga lama diidi kara alayh sala wixii ku qufilaa oo yaqaaneenna waa hortaagan yihiin ama kaaga ku dhacay kadibna qaala nabigan wuxuu yidhi xilun kulluhu waa xalaalnimo dhammaantiiba yani xalaalnimo wax ka haray islama arka wax alle wixii muxuu ahaa kuu bannaanaa ood alla kuu baneeyey intaadan ixraamka xiranin kadibna ixraamka aad xiratay lagugu diiday oo dhan la imaaw oo dabaalo weyaan dabaala wixii kuu bannaanaa dabaalo weyaan waayahay buhari muslim ayaa soo saaray xadii kun sagaal boqol iyo laba iy afartanaad an ibn cabas qala wuxu yh abdulahi bn cabbaas qaala rasul tani waa cumro istamtacnaa biha waan ku raaxaysanay iyada aan ku raaxaysana faman tamataca bilcumrati ilxaj isaga kuma jiro tabcan saxaabadii ayuu ka hadlaya nabigeena sal slam faman lam yakun cindahu qofka agtiisa uusan ahayn alhadyu hadye aanan wadin oo xoolo hadyi aanan wadin falyuxila ha xalaalooba alxila xalaaloobitaan kulahu dhammaantii ha xalaalooba fa ina alcumrata cumrada qad dakhalat way gartay way dhex gashay fi lxaji xajka ay guda gashay ilaa yowmi alqiyamati maalinta qiyaama markaas marka xajkii cumrada kalama saarno oo bilihii xajkana waa kuwan bilihii cumradana waa kuwan baabka baab jir ma ahan weyaan mxua xilliga cumrada xilli kasta waa caadi laakiin bilaha xajkana waa la ajin kara waa la cumraysan kara cafwan muslim ayaa soo saaray baabun fi lqaarini qofka xidhiiriyey xajka iyo cumrada isdhexgeliyey qaarana saasuu xidhiiriyey uu isla wadaa hal mar ayuu isla wada dhaqaajiyey ayuu baabkan u baabiyay xadid kun sagaal boqol iyo saddex iyo afartanaad can naafic waxaa laga wariyey mawla cabdillahi bni cumar ibn khaaab radi allahu ta anu ardaah waraxima naafican ana bn cumara cabdulahi bn cumar radi allahu tacala canhuma araada wuxuu doonay alxaja xaj ayuu doonay caama nazla alxajaaju xajaaj sanadkii uu ku degay bibni zubayr cabdulahi bni zubayr cabdulahi bni zubayr zubayr bn cawaam wiilkii u dhalay cabdullahi bn zubayr saxaabiga ahaa oo asmaa bint abibakar ay dhashay daata nataaqayn waa tii aad muxuu ahay khilaafat almuslimiin dhankan xijaaz iyo daa'if iyo mandiqada iyo xataa dhanka ciraaq iyo asaga uu gacanta ku dhegay kadibna niminka reer bani umeye baabkaas uma ay qalmin ma ay ogolaanin kadibna xajaaj ayaa loo soo diro l waxad yeeli ninkaas meel soo saar xajaaj waa taqaanaan xajaaj ibnu yuusuf aamanahum allahu bicadliha culamada dhahaan ilaahay cadligiisa kula dhaqmo nin aad dadka laayay nabigeenna uu sheegay sal alla ly slam inay taqiif ka soo bixi doonaan laba qof mubiinun wa kadaab mid beenaalahoo sheegta nabinimo iyo mid ummadda halligo marka culimadu waxay ku sheegaan xataa saxaabadii oo asmaa binta abibakr ay ka mid tahay mubiirki ay ku sheegeen ummadda halaagay dilka saasuu eegayaa hebel buu jari kuwaan saqaata dii kale ninkan raacinaa ya intuu qolyihii tagay waxay dhahaan qolyihii wuxuu tagay reer kuufa ya nimin aad reer ciraaqna waa nimin khilaaf badan weligood basaanay ahayn hadda somaan arkin belada shiicada iyo imtixaanka iyo yani waa imtixaan marka nin uun dhiigyi caba unbaa haaliban inuu xukumo in talo kale ma lahan sadaam uu joogay sa ay la qabay iyo baabka meesha ay maraysa alcumuum marka meeshaasaa marka muxuu intuu tagay ayaa kadibna qaar a dhadhawaaqay wuxuu yidhi yaa ahla alciraaq ya ahla ashiqaaq waاnifaaq araa ru'uusan qad aynacat xaana ikhtiaafuha wuxuu leeyahay ahlu ciraaqow dadka khilaafka iyo amardiidada ka samaysanow iyo munaafiqnimada ya ahla ashiqaaq waاnifaaq waxaa ii muuqda madxaan bislaaday madaxyo bislaaday oo in la jara u diyaarsanaa ii muuqda ninka jarana waa aniga markaasaa oday ayaa dhawaaqay isagii mxuu ahaa intuu u degey ayuu horta qoortiisa agga ku riday waa nink ugu waayeelsanaa reerkii dhanba marka calcumuum ahlu ciraaqa marka ayaa nimankaas reer ciraaq <coughs> <coughs> aan ku noqdo marka cabdullaahi bn zubayr marka xajaaj ibni yuusuf ayaa loo soo diray sanadkii asaga ayaa marka waa xajinay xajka u socday cabdulahi bin cumar ila wa iska xajin jiray radi alahu taa waxaa dhaqan u lahaa midda kale xagga kudayashada nabigeena sal allahu alayhi waali wasalam aad aad ayuu ugu ficnaa xagga meeshaanu degay wuu degi jiray waxaanu samey uu samayn jiray xagga itibaaca aaaarta nabigeena aad buu ugu jiray radi lah ta arda cbdulahi bin marka cabdulahi bin cumar ayaa araada wuxuu dana alxaja caama nazla alxajaaj bibni zubayr sanadki ibni zubayr muxuu in meel la saaro loo soo diray xajaaj faqiila waxaa loo yidhi cbdulahi bin cumar ina annaasa dadka kaainun baynahum qitaal dadku ay dagaalami doonaan xaramkaa lagu dagaalami doonaa wa ina anaga nakhaafu waxaan ka baqaynaa an yasuduuka dad dagaalama haddii aadna meeshii aadnu xajinay baa muxuu ahaa aad in lagugu muxuu ahaa eh, diido oo xaramkiiba aad geli weydo amaba dawaafkii iyo sacyigii ku gudula cibaadada laguu diido ka baqaynaa sodi iyo sharitaan lagugu sameeyo qaal wuxuu yidhi laqad kaana lakum fii rasuuli lahi uswatun xasana ayadaas u aqriyay laqad kaana waxaa idinkugu lakum adinka fii rasul rasulka al sal l slm uswatun dayasho xasanatun ee suuban ay sidaa dhacdo oo meesha laga reebo asnac waxaan samaynayaa kamaa sanaca rasul nabiga al suu samey sal l slm inii aniga ushiidukum waxaan marqaatigelinaya aniga um, qad awjabtu cumratan cumro inaan xirtay oon isku waajibiyey ayaan marqaatigelinaya hadalkiinana kuma jiro ama hal i reeb reebin haddii la reebo oo meeshii laga celiyey maxaa la samaynaa waa la xalaloobaya siduu nabigeena u samey sal slm camesh xudaybiya siduu nabigeena samey sal ayaan samayna ayuu yidhi radi allahu taala arda uma intaa kadib kharaj u baxay xataa idaa kaana goortuu ahda biaahir اbayda bayda waxaa waa meeshii dalxulayfa oo ahlo madiina ay ka xihan jireen banaankeeda markuu joogo qaala wuxuu yidhi maa shanu اlxaji wاlcumra maa shanu اlxaji xajka arrintiisa ma ahanin wاlcumrati cumrada ila waaxidu waa midun xaji cumramaba kala duuna waa israacsan yihiin ushiidukum can markhaatigilni aniga anii aniga qad awjabtu xajan maca cumratii xaj inaan cumradayda dhexgeliyey oon labada isla waajibiyey oon israaciyey aan idiin markhaatigelinaya wa ahdaa wuxuu hadiyey hadyan hadya ishtaraahu biqudaydin meesha qudayd oo magaalada maka ku dhow ayuu ka iibsaday ama udheays maki madiina walam yazid calaa dalika arrinkaas waxba kuma kordhinin walam yanxarma gowricin walam yaxila ma xalaloomin min shayin shay xaruma minhu ka xaraan noqday markuu maka taga weeyaan walam yaxliq timah ma xiranin walam yuqasir mana gaabinin xataa kaana ilaa laga gaaro ay ka ahaata yowmu naxri maalinta gowraca oo tobanaadka ah fanaxara wuu gowracay xoolihii u waday hadyiga waxalaqa timihii ayuu xirtay wara'aa wuxuu arkay an qad qadaa inuu gutay xajka awaafkiisa iwalcumrati cumrada awaafkeedii biawaafihi اlwal awaafkiisa hore wa qaala ibnu cumar ibnu cumarna wuxuu yidhi kadalika sidaas ayuu facala rasuulu lahi rasulka aleh sal l slm hadalkan xoogo waxaa laga yaabaa madaxiina inuu yara wareegay ood leedihiin awaaf lamaba sheegin xaguu ka imaaday awaafkan uu sheega ma taqaanaan cabdulaahi bni cumar radia allahu ta anu arda markuu magaalada maka imaaday uuna muqaari ama qaarin awaaf quduum waa awaafkii salaamitaanka asalaamu calaykum kacboy insaxa tacbiir awaafulquduumka ayuu la imaaday markuu la imaaday kadibna wuxuu raaciyey alsacyu bayna asafa walmarwa sacyiga laga rabi lahaa tobanaadka inuu raaciyo dawaafka ayuu soo hormarsaday ood la imaaday sacyulxaji ayaad la imaadaod soo hormarsaday marka awaafkan la sheega waa aawaafu bayna asafa walmarwa maalintii uu ka soo noqday marka xagga uu ka soo noqday oo tawaaful ifaadihii uu sameeyey e sacyigii hore ayuu ku kaaftoomay waa macnaha meeshaan marka ku qoran wara'aa an qad qadaa awaafa alxaji walcumrati bitawaafihi alawal awaaf alxaji walcumra ay sacya alxaji walcumra ku qorta hoostiisa haddii kale weligii madaxiina saasuu dhahaya oad ku wareereysaan idan wara'aa wuxuu arkay an qad qadaa inuu gutay awaafa alxaji xajka sacyigiisii iyo walcumrati cumrada sacyigeedii biawaafihi wali ay bisacyihi اwal sacyigiis hore intaa ku qorta haddii kale weligiinba waa idinku taagnaanaysa in ku taagnaataba buhari muslim ay xadis soo saaray xadid kun sagaal boqol iyo afar iy afartanaad an jaabir bn cabdillah waxaa lgu radi allahu taala anuma ana rasul rasulka sal l slm qarana wuxuu isku wuxuu xiriiriyey uu isku islexgeliyey alxaji xajka walcumrata cumradii fa taafa lahumaa wuxuu dawaafay dawaafan waaxidan hal dawaaf dawaafullifaadihi waa hal dawaaf sacyigina waa hal sacyi quduumka isaga waa salaamitaan kan dambe oo muxuu ahaa widaacana waa sagootin laakin awaafka rukniga ah waa awaafkaas hal awaaf ayuu nabigan la imaaday sala allahu alay slam iyo xajka isku jiro ragga qaar oonan cumraysan oona xajinin waxaa weeyaan fahamka ma rabtaa inaad si u fahantaan xajkii cumrada aada xoogaha yarood meelaha ku laabaysaan intaas ku ururistaan halkaasaad ku fahmaysaan baabkaan meelahan aad looguma fahmay wax badan baa idinka dhinaan <coughs> dadka soo xajina ayaga toos horey u fahmeenba dadka hadda xajiyey casharkan maanta wuxuu yahay fardambe ayuu iskaga yahay iyo muxua kucishi xadii kun sagaal boqol iyo shan iyo afartanaad can jaabir bn cabdillahi radi allahu taala canhuma wabni cumar radi allahu taala canhuma wa eh, ibni cabaas radi allahu taala canhuma saddexdaa nin waxay ka sameyiin maa taqaanaan saddexdaa nin mid walba horta waa muktir waa raggii culimmada saxaabada oo axaadiis badan ayuu mid walba warowiyey kow tan labaadna mid walbana waxaa weeyaan waa ibnu saxaabi isagay abihi waa laba saxaabi cabdullahi ibni cabaas ibn cabdilmualib nbi sal slm cabdullahi bni cumar sayd cumar ayaa dhalay mxua ninka kale jaabir ibn cabdillaah ibni xaraam waa ninkii uxud ay saxaabada ku dili jireen oo gaalka loo marayn jiray oo kadib dhiiggiis ku saqaysta muslimiinta radia allahu tacala canhum jamiican waayah can jaabir bn cabdilah wabni cumar wabni cabaas radia allahu tacala canhum jamiican ana rasul a sl sl sl yauufma dawaafin huwa isaga iyo wa asxaabuhu saxaabadiisa licumratihim cumradooda iyo xaajatihim xajkooda xiina qadimu goorta soo galeen ilaa awaafan waaida hal awaaf mooyn kuwa aan halkaa awaaf mooyn wa kaleaan dawaafin waa kuwa ama xajka keligiis xirnaay amaba qiraanka ahaa laakiin kuwa tamatuc ahaa laba awaaf iyo laba sacyaa laga rabaa waa laba camaloo kale gooni ah weyaan waayahay ibnu maaja waana xadiis saxiixa baabu lifraadi biaj baabu lifraadi gooniyeelitaan bilxaji xajka iyo anwaaci nusuki acmaasha la guta noocyada ay kale leeyihiin waa mxuu ahaa ifraadkii iyo qiraankii iyo tamatuci wax kale maba yeelan waa inta ayada weyaan inta ayada weyaan anwaacu nusuka xadid kun sagaal boqol iyo lix afartanaad can ibn cumar waxaa abdullahi bin cumar radi allahu taala anuma qal abdullahi bin cumar ahala rasuullah nabig alle wuxuu ku dhawaaqay bilxaji xajka mufridan isagoo weliba kali yeelay wa fii riwaayati an rasul rasulka sal slm ahalla bilxaji ah, xajka ayuu ku dhawaaqay mufradan isagoo keligii ah mufridan isagoo keliyeela oo keligii isku dhawaaqay ama mufradan ama isagoo keligii ah laakiin maxaa nidhi waxaa nidhi acmalkii maadaama aad midaysan yahay cidda mufridka u qaadatay camalkaas ayaa yeelay laakiin nabigeena wuxuu samey sl slam wuxuu ahaa qiraan ayuu ahaa uu isdhexgeliyey sala allah alay muslim ayaa soo saaray xadiidku sagaal boqol iyo todoba afartanaad can caaishata radia allahu ta an ardaha ana rasul a rasulka sl slm afrada alxaja xajka kali yeelay keliga ayuu muxuu xajka xajiyey wa fii riwaayatin qaalat waxay tihi mina annaga waxaa naga mid man ahala bilxaji mufradan xaj kuwa muxuu ka dhawaaqay wa mina waxaa naga mid man qarana dad xiriiriyey xajkii cumradii oo muisdhexgeliyey wa mina waxaa naga mid ah man tamataa cid tamatuc la imaadayo cumradii gudatay iska xalaalowday kadibna sideedaadka xajka dib u xiratay ayaa naga mid ahay ay leedahay radi allahu ta an ardaha muslim ayaa soo dir xadiidka xadid kun sagaal boqol iyo todob sideed iyo afartanaad can caaishata radi allahu ta an ardaha qaalat waxay tir caaisha kharajnaa waan baxnay maca rasulilah nabiga ayaan la baxnay sala allahu calayhi waali waslm lilxaji xaj ayaan duul iyo dad halla ku dhawaaqay oo xirtay bixajin cumratin macan xaj cumra isla socdo o wa mina ayuu naga mid ahaa man ahalla bixajin mufradan ajin bixajin mufridin mufradin xaj keligii wa mina ayuu man ahalla cid xirtay bixajin xaj mufradin ee la keligii ah wa mina ayuu naga mid ahada mufradatin cumro kaligeed ah mxuu ahaa cid xiratay kadibna gadaal xaj ka xirtay waa tamatuci faman kaana qofkaade halla mid ku dhawaaqay bixajin xaj cumratin macan lam yaxlil ma xaloobin min shayin shay oo mima xaruma minhu wixii xaraan ahaa oo ixraamka darti ugu xaraan noqday ma samaynin oo uma banaanaanin xataa yaqdiya ama uma banaana xataa yaqdiya ilaa uu ka guta manaasika alxaji xajka acmaashiis ko waman halla qofka ku dhawaaqa bilxaji xaj mufradan isagoo la kala yeelay lam yaxlil ma xalaaloobin min shayin shay mima xaruma minhu ka xaram noqday xataa yaqdiya ilaa uu ka guta manaasika alxaji xajka acmaashiisa amaba ma xalaalooba ilaa uu ka guta manaasigta xajka dhammaantii waman ahalla qof ku dhawaaq bicumratin mufradatin ee la kala yeelay fataafa dawaaf bilbeyti beytka alle kacbada dawaafay ee wa bayna safa walmarwa safiyadhexdoodan todobada jeer maray xalla waxaa u xalaal noqday maa xaruma minhu aw maa xaruma canhu wixii ka xaram noqday ayaa u xalaal noqday xataa yastaqbila xajan ilaa xajka uu dib u xirto sideedaadka marka la gaaro ajka ila ka xirna inta udhexayso toban bir noqotaya ka badan noqotaya ka yar noqotaya inta udhexayso waxaa weeyaan wax walba u xalaal saas ayay mxuu caaisha cadaynaysa radia allahu taa ardaha isnaadu xasan alisnaadi ibnu maaja xadiis soo saaray baabu wujuubi dami cala almutamati qofka tamatuc la imaado baabu wujuubi dami cala almutamatici qofka tamatuc la imaado inuu dab dam ama dhiig waajib ku yahay inuu daadiyo oo neef gowraca baabkan baab weyaan baabu wujuubi dami gowrac inuu waajib ku yahay cala lmutamatici qofka tamatuc la imaado oo cumradii la imaado xalaalooba kadibna xaji gadaal ka xirto in neef gowracii laga rabo ayuu baabkan baab yahay xadii kun sagaal boqol iyo sagaal iyo afartanaad an ibn cumar waxa l bin cumar radi allahu tacala anhuma qala wuxu yhi abdullahi bin cumar tamataca rasulla nabiga alla ayaa tamatucay oo muxuu ahaa fii xaajati lwidaaci bilcumrati cumra ila alxaji wa ahdaa hady ayuu la imaaday tamatucan marka tamatuci aan naqaanay oo cumro inuu la imaado oo kadibna waxaa weeyaan xaj gadaal ka sameeya tan nabiga ma aha alai ee wuxuu kala jeedaa xajkii umradi bedelka aad muxuu ahaa waa isdhegeli wa isdhegeli bedelka aj keligii u iran lahaa cumro keligiina u iran lahaa xajkii cumrad isdhegeli weyaan fasaaqa macahu hadyu hadya hadyi ayuu soo kaxiyay nabigeena min dilxulayfati meesha dilxulayfa la yihahda oo magaalada madiine afkeeda ah ama hadda magaalada qayb ka mid ah wabadaa nabiga alla wuu bilaabay oo faahalla bicumrati cumra ayuu ku dhawaaqay uma ahalla bilxaji xaj ayuu ku dhawaaqay fatamataca annaasu dadkii way tamatuceen maca nabiy bilcumrati cumra ila alxaji fa kaana waxaa min annaas dadka waxaa ka mid ahaaday man ahdaa cid hadiyad waday oo fasaaqa alhadya hadiyada soo kaxeeyey cid soo hadiyaysay oo hadiyada soo kaxaysay wa minhu waxaa ka ah wadin oo xoola aanan soo kaxaynin falama qadima nabiyu nabiga markuu soo gaaray sl sl makata magaalada maka qaala linaas dadka wuxuu ku yidhi man kaana minkum qofka man kaana qofkaada oo minkum idin ka mid ah, a mid haddii soo kaxeeyey fa inahu asaga laa yaxilu ma xalaalooba laa yaxilu ma xalaalooba shay oo xaruma minhu ka xalaal noqotay uma xalaalooba oo xaggiisma uma tallaabo qaado weyaan xataa yaqdiya xajahu ilaa xajkiis uu ka dhammeeyo waman lam yakun qofka uusan ahayn minkum idinka idin ka mid ah, ahdaa mid hadiyad soo kaxeeyey qofkaanaan ahayn falyaufa awaaf bilbeyti beytka alle wabisafa wlmarwa marwintsaadhexsan dhexmara waliyuqasir tima ha gaabsada ilan xirashadii gadaalow ka xihan doonaa ee xajka marka la gaaree walyaxlil xalaalooba saas ayuu nabigeena yidhi sala allahu calayhi waaalihi wasalam uma intaa kadib liyuhila bilxaji xaja ku dhawaaqa sideedaadka maalinta la gaaro faman lam yajid qofkaan heli karin hadiyan hadiya falyasumha sooma alaaa ayaamin saddex maalmood fi lxaji xajka wasabcatan todobana idaa rajaca ilaa ahlihi faman tamataca bicumrati ila xaji faman staysara min alhadi faman lam yajid fasiyaamu alaaata ayaami fi lxaji sabcatin idaa rajactum tilka casharatun kamila bukhaari muslim ayaa soo saaray baabu dawaafi lquduumi dawaafka soo gelitaanka iyo salaanta xaramka lagu salaama amaba beytka lagu salaama ayuu baabkan u baab yahay iyo warakcata awaafi marka awaafka la gutana labada ragcadood muxuu ah la tukada ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidku sagaal boqol iyo kontonaad can ibni cumar cabdullahi bin cumar waxaa lagu radi allahu taala anhuma jaabir iyo cabdullahi bin cumar iyo caaisha radia allahu tacala canhum jamiica ayaa axaadiista xajka inta badan soo warisay jaabir weli wuxuu leeyahay kamaa cinda bukhaari xadiid aad u dhirar badan ayuu leeyahay cbdulahi bin cumar laftarkiisa ma liito caisha hadalkiis intay mxuu ahaa ay la soo martay xadid kun sagaal boqol iy kontonaad ibn cumar radi allahu taala anhuma ana nabiya nabigeena sal slam kaana waxaa nabigeena idaa taafa markuu ku daafo bilbeyti beytka ala tawaaf alawal tawaafka hore yahubu wuu ruclayn jiray alaaata awaafin saddex wareeg wayamshi arbacatan afarna wuu luwan jir nabigeena sal slm wuu iska socon jiray wa anahu nabigeena sal slm kaana wuxuu ahaa yascaa mid orda bana almasiili meesha biyomareenka ah markii safo iyo marwa uu muxuu ahaa dhexdooda socdana inta biyomareenka waadiga gudihiisa ayuu muxuu aha nabiga ordi jiray calayhi salaatu wasalaam idaa aafa markuu maro bayna safa walmarwa marwa safa ybd bmanaa yarmal waa ruclayn in la qofka markuu eh, xajka u imaado laba xaala unbuu mid noqonaya xaalada koobaad inuu awaafucumra la imaado oo tamatuc inuu sameey uu rabo cumrada inuu guto kadibna xajka uusii dhaqaaqo inuu rabo waa qodob qodobka labaadna inuu muxuu ahaa mufrid yahay xaj shaligiis xiran yahay amaba qiiraan uu yaho ajkii cumradii oo isku jira oo jimlaysan u wato labada jeerba dhawaafka u horeed la imaada hadii aad xaj keligii ama amaba xaji cumro isku dhex jiro wato awaafka u horeey waa la awaaf lquduum waa awaafka soo gelitaanka kacbada lagu soo gela albaabkii aad garaacday lagaaga furay awaafka isaga ah waxaa weeyaan xugun ayaad leeyahay xukunkiisa muxuu yahay waxaa la samaynaa waxa la yidhaahdo aiba aliiba laba xugun ayuu leeyahay cajab badan iiba waxaa weeyaan in go loo xirto garabkan midigtaa la banaynaya kalkash hoostiisa la soo marinaya garabkan badaxdana marada waa la saaranaya iiba ayaa la yihahdaa qof samaynaya waxaa weeyaan dhawaafkaas isaga toddobada jeerba iibaacan wuu jiraya iibaacan wuu jiraya ilaa aad isaga ah iibaacan wuu laakiin markaad dhammayso intaadan laba ragcad tukanin waa in garabka la sharo dadka waxaad arkaysaa marka ilaa carafa ilaa mina ilaa tobanaadka garabkia u wada muxuu ahaa faydan wax sunaa ah maaha xukunkaas ma garani dawaafulquduumka waa saas dawaafulcumrana waa lamid dawaafulcumrana waa lamid xukunkaas waa xukunka ah aibac in garabka la banaysto xukunka labaadna muxuu yahay waa alramal aw alkhabab in waxaa wey la rucleeyo miiqaa la ruclaynaya ma todobada maya saddex ayaa la ruclaynaya saddex ayaa la ruclayni oo muxuu ahaa la ordi inta tabar ah ayaa la ordi oo aadna de maaha laakiin daawdaawadow maahan waa hakada waa taqaanaa de ruclaynta caadigeed kadibna markii saddexda aad dhamayso xajalasodkaad ka bilowday waad soo ruclaysay waa timid waad soo ruclaysay waa timid waad soo ruclaysay waa timid kadibna halkaas wixii ka dambeeya caadi waa iska soconaysa labadaas xugun waxay gooni ku yihiin dawaafulquduumka oo mufridka iyo qaarinka laga rabo iyo dawaafulcumro bes laakiin dawaafka rukniga xajka ah awaafka rugniga xajka oo awaafulifaadaha loo yaqaana garabna lama banaynaayo wax ruclayn ah lama arko miyay fahamteen arrintayda waa muhiim kolley soomaalida aad iska afuran yihiin oo wixii marka loo sheega baa iska qaataan lakiin ummadahan kale maalinta uu indonesia kasoo dhaqaaqay iyo jakarta iyo waxaa weeye maalinta uu new delhi kasoo dhaqaaqay iyo karachi ilaa xajka uu ka dhameeyo ood muxuu aha ka xirto ood khamiis ka xirto intaas garabka uu banaayn dawaaf kastana wuu ruclayni xitaa haddii meel lagu ruclayn la waayo isagoo taagan u badboodi sida rita dabarnoo kar maarata yuusaa u wax sax ma aha laa yukalifu lahu nafsan ilaa wuscaha meel lagu ruclay hadii aad weyda iska tartiibsa waxaad yeeli aayar ummadda iskala soca marka arinta ayada ah waa arrin runtii aad muhiim u ah oo in la ogaado ay aad u habboon tahay oo labada xugun goonida ay uleeyihiin intaasub muxuu ahaa axaadiista eh, inteeda badan soo socota intaas ay ka sheekaynaysaa waayahay midda kale arinta kale badnal masiilka maxaa markii safo iyo marwa in la socdo ay noqoto meel goda ahaan jirtay oo biyo ah, meeshii marka hadda waa meel wada siman oo qurux badan oo cajaa'ib badan waxaa u dhexeeya marka calaamad ayaa loo yeeray nalalkeenaas ma nalalkaas oo kale oo cagaar ah ayaa bilowgeeda lagu xihay dhammaadkeedana waa lagu xihay intaas ayaa marka la rulayna ragga umaana rulayni dumarku ma jiraan weliba hadda ayaamahan dambe waxay sameeyeen round yani intay eh, saasaa loo mariyey saasaa loo mariyey saas afar laga dhigay intii oo dhanba waa koobaaban tahayba may may ma ordays way fiirsani derbigay ku soconaysa oo la dumarka maya ma ordays aad marka aada ogaato in ay islaantii iyo wadaadii ay ama gabadhii ay kaa dhumayso xaaladda ay gash markaas ruclaynta waa iska dhaafi aayar wadaadaadaad gacanta ku dhegi waa sunno moogta inaa wadaadan dhumin mxuu ahay de masaaib kugu le ajka kaa lumina waa qofka haddii aad xaaskii iyo ilmihii iyo wixii la socday ka lumaan xaj maba gudanay qalbiga waa qofki waa taqaana maa jacala rajul min qalbayni fii jawfi wa xaalad adag iyo walwal iyo cibaadada xataa dhadhan ma yeelanays marka lidalika inaad gacanta ku dhegnaato waay ku dhaanta ma lahan waxay ku dhaanta ma lahan yaa sheekh in yaroo isa muuqata laakiin waxaa laga yaabaa mararka qaar laba qof haddii dhexdiina ay maraan qofkaas alla unaxariisto bas weyaan marka baabkan kala dhumitaanka iyo marka ajka waqtigi la gaaro ilahi subxana wataalana gaarsiiye ayaa la sharxi doonaa in sha allahu tacaala wa fii riwaayati riwaayad allahuma buhari muslim u sugnata ana rasul rasulka al sala allahu alay waslem kaana wuxuu nabigan idaa taafa markuu taaf fi lxaji xajka aw cumrata ama cumrada awala maa yaqdamu markuu soo gala marka u horeysa saca alaaa awaafin saddex wareeg ayuu nabiga ordi jiray ama ruclayn jiray wamasha arbacatan afarna wuu socon jiray uma sajada wuu sujuudi jiray sajdatayni ay rakcatayn laba rakac ayuu nabiga tukan jiray calayi slat uma yatuufu bayna safa walmarwa marw intusasafu marw intu lxsana sacyi uu samayn jiray xadiid kun sagaal boqol iyo kow kontonaad can ibn cabaas radi allahu tacala anhuma ana rasul rasulka sal wa asxaabahu saxaabadiisa ictamaru way cumraysteen min aljicraanati meesha jicraana la yihahdo oo markii qawsatu xunayn ay dhacday oo nabiga xoolaha qaybiyey meesha ayadahayd ayay marka cumro ka xirteen jicraano jicraano marka labaatan kilomitr waay waxaa weyaan waqooyi bari ay ka xigtaa magaalada maka labaatan kilomitr magaalada maka u jirtaa jicraano ayaa la yihahdaa ayuu nabiga xirtay ala sl slm cumro ana rasul rasulka sal sl asxaabu saxaabadiisa ictamar waxay cumro ka xirteen min jicraanati meesha jicraano la magaalada maka waqooyi bari ka xigto una jirta labaatan kilomitr faramalow bilbeyti beytka ay marka ay ku rucleeyeen wa jacaluu ardiyatahum go waxay yeeleen taxta abaaihim waxaa weeyaan garbahooda hoos hoosta mxuu ahaa abaaihim kilkilaa hoostooda ay geliyeen waa sida cadigay waa ibaaci xataa qadafuuha ilaa ay kaga tuuraan mise waxaa idiin qoran qad qadafuuha iyagoo ku tuuray calaa cawaatiqihim garbahooda alyusra ee badaxda sidaa ayaa yeeleen weyaan maradii saasay yeeleen wa sida cadig iibaaci wa fii riwaayatan riwaayadna faramaruu bilbeyti beytka alla ayay waxaa weeyaan ku rucleeyeen alaaan saddex wamashaw arbacan afarna way lugeeyeen xadiidka abu daawuudkii hore abu daawuud waana saxiix weyan xadidku sagaal boqol iyo labaiy kontonaad can abdillahi bni saa'ib waxaa lagu taala arda qala wuxuu abdillahi bni saa'ib saxaabiga jaliilka qaala wuxuu yidhi samictu rasul lah baan ka maqlay sal slam yaquul bayna ruknayni labada rukni inta udhaxayso isagoo la ayaan maqlay rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaaba yani markuu nabigeena calayh slat slam awaafka waday ruknu lyamaani ama ruknayn alyamaaniyeyn waa kan xajarasad uu ku jira yeman ayaa loo nisbeeyey yeman xaggeeda xigan marka rukniga uu dhagaxa ku jira amaba koonaha uu dhagax ku jira iyo rukniga kale oo asna ku xiga labada rukni ayaa waxaa la yihahda rukn alyamaani ayaa kan la yihahda kana waa ruknigii kacab ku jiray mararka qaarna taqliiban halkaas ayaa marka wuuu ku sameeyey markuu intaas maray intu dhexayso ayuu ducadan ariyey allahuma rabbana ama rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqina cadaamar inta kale laakiin wax all wuxuu alle kugu soo riday iyo af all afkaad mxuu ahaa alla ku baryas ku baryeysa laakiin intaas ayaa mxuu aha duca gooni ah ayaa lagu ahriya siduu nabigeena cadday sal allah slam uu samayn jiray sal allah alay abu daawuud xadiidka Eh, kun sagaal boqol iyo saddex iy konton can jaabir bdillah wa radi allahu ta anuma qala wuxuu yihi jaabir lamaa goorti faraqa rasul nabigan uu ka baxay min tawaafi lbeyti beytka tawaafkiisa ataa maqaama ibraahiima nabi ibraahim meeshii uu istaagayay ama maqaamkiisa ayuu tagay faqaala cumar cumar wuxuu yah rasul rasuulka allow hada maqaamu abina ibraahim kan waa makaano istaagii aabehen ibraahim aladii kaasoo qaala allahu alla uu yidhi subxaana wa tacaala watakiduu ka yeesha min maqaami ibraahima musalan kan weeyaan yani nabiga ayaa meesha ku tukanaya alayh sala slam isagana wuu usiiy adkaynaya ibnu maajah ayaa soo saar wa xadiis saxiix weeyaan hada wallah aclam wsala allah wslm cla cabdihi warasuuli mustafa